أخلاقه وفعاله ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد waxaa ay yar fiican inaynu baraarujino meelaha laqbadooda ay adag tahay ama icraabkoodu yaro kala duduwan yahay <clears throat> suuraddan meelaha ay tilmaamaan waxaa ka mid a ah. aayadda aynu xalayta kusoo celcelinay saddex-iyo toddobaatan qofkuna markuu hore u yar fahmi waayo saaxiibada kale uga macrifo roon baa wanaagsan inuu la kaashado oo aanu wixii ku adkaado iskala aamusin <clears throat> marka aayadda saddexiyo todobaatan waxaynu soo nidhi dhowr macne ayay lahay walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum qul ina alhudaa huda allah an yu'taa axadun waxa ay raacsan tahay baynu nidhi waxyaabaha isu dardaarmayaan oo macnaheedu waxa weeye ha rumaynina ha u rumaynina ilaa liman tabica diinakum qofka diintiina raaca mooye qof kale waxa u rumaynina walaa tu'minuu ha ha rumaysanina an yutaa axadun mila maa uutiitum mar labaad in cid kale la siiyey waxa idinka laydi siiyoo kale cilmi idinkunba haya mar saddexaad walaa tu'minuu an yuxaajuukum cinda rabbikum wa isku wada cadfayin ilaahay agtiisa inaydi kula doodayaanna ha rumaysanina waa macne macnaha labaad waxa weeye walaa tuminuu ilaa liman tabica diinakum ha rumaynina ha u rumaynina cidda diintiina raacday mooye cid kale waa runtaa ha odhanina ha u sidiqina ha u jiibinina xadaran inagoo ka feejigan oo ka cabsanayna an yuutaa axadun mila maa utiitu in dadka qaarkood la siiyo waxa la ina siiyo kale oo dadka qaarkood ay heleen cilmigaynu helay oo kale aw yuxaajukum cinda rabbikum ama si ay ilaahay agtiisa inagoo ka feejigan inay inagula doodaan xadaran an yuxaajukum cinda rabbikum inay ilaahay agtiisa idinkula doodaan macnaha si aanay aakhire ilaahay hortiisa idinkula doodin iyadoo aynu ka baqa qabnoo laga yaabsan yahay dadka qaarkood inay heleen sirta iyo cilmiga inagu aynu haynoo kale ila xaqiiqadii baynoguna aynu qarinayna bay leeyihi marka taasi si aan inooga xujo helin oon aakhira cidi waxba inoogu soo daliishanin cid kale ha u rumaynina ama cid kale sirtan ha u sheegina labada macnaba mid bay ahayd midda kalena dariska u dambeeyeyna aayadda sagaal iyo manaa udambaysa casharka hore sagaal iyo toddobaatan maa kaana libasharin an yuutiyahu allahu alkitaaba walxukma wanubuwa ma haboona qof mumina qof bani aadama intuu ilaahay siiye kitaab iyo xikmad iyo nebinimo intaa intuu ilaahay siiyey uma yaquula inuu yidhaahdo sidan soo socota ma habboona macnuu waxaa la anfiyayaa ma aha saddexda arrimoode hore ee waa waxa dambe intuu bashar ilaahay siiyey u necmeeyey oo kitaab iyo xikmad iyo nebinimo intuu siiyey ma haboona oo sax iyo xalaaltoona ma aha inuu yidhaahdo dadka kunuu cibaadan ley addoomma i noqda kala anfiyayaa kaas laakiin wuxuu odhanayaa dadka dad ilaahay noqda kunuu rabbaaniyiin siduu ku waaninaya waa sidaa walaa ya'murakum way fadxisan tahay quraada qiradoodu mutawaatirka tahay qaarkood baa rafcinaya walaa yamurukum marka waa jumlo bilaabmaysa jumlo jumlo ku cadfan bilaabmaysa laakiin ficil ficil ku cadfan buu noqonayaa sidan xafse marka la raaco oo ah walaa ya'murakum waxaanu ku cadfan yahay uma yaquula ma kaana libasharin an yuutiyahu llahu alkitaaba walxukma walnubuwa intuu intaa ilaahay siiyo uma yaquula dabeetna dadka inuu ku yidhaahdo sidaa iyo sidaa taasi ma habboonaan walaa ya'murakum inuu dadka farana iyadana ma habboona oo sidaanay u habboonayn inuu qowlkaa yidhaahdo ayaanu dadka u odhanaynin oanu u faraynin inay malaa'igta iyo nebiyaasha ilaahay ka dhigtaan uma yaquuladaa fadxisan ayay ku cadfan tahay labadaasiba aayadda saddexaad ayadana tarkiibkeeda yar celceliyaan mufasiriintu ama khilaafaad badan ay ku leeyihiin ama tarkiibkeed adag yahay waa tan deris ka bilaabmayo waaya waa koob iyo siddeetan ku jirnaa waxyaabihii ilaahay uu diinta ahaa ee dadka uu ku adkaynayay weliba rusushu ay hormuudka u yihiin dadka iyo ilaahay diintiisaa ka dhaxaysa waa xaliga xidhiidhiya marka diintaasi cidda hormuudka ugu ah ee ilaahay uu dardaarmayo ku adkaynaya inay rasusha ahayn baa ilaahay halkan uu xusayo ballanka ka qaadaya taa kolkaasaa ilaahay u uhi waid wakti xus nabi maxamedow akhad allahu ilaahay uu qaaday miihaaqa annabiyiin ambiyadii hore ayuu ballan kaga qaaday lamaa aataytukum marka aan idin siiyo haddaa ambiyada tihiin min kitaabin wa xikma kolkan kutub iyo xikmad idin siiya haddaad tihiin ambiyada uma jaa'akum rasuulun rasuulna uu idin yimaado musaddiqun rumaynaya oo waafaqsan limaa macakum kitaabka haysataana rumaysan oo waafaqsan marka in cilmigaa ilaahay idin siiya rasuulkaasina yimaado sifadaa lihi latu'minunna bihi rumeeya oo rumeeya wala tansurunnahu hiiliseen oo u hiiliya saasaa ilaahay ballanta uu kaga qaaday qaala markaa ilaahay wuxuu idhi a aqrartum ma oggolaateen wa akhadtum ma qaadateen isrii culayskayga calaa daalikum ballantiinnaa la idiin soo sheegay ee culayska aad dusha mau ridateen qaaluu ambiyadaasi waxay idhaahdeen aqrarnaa ogolaanay oggolaanay ballantaa inaanu qaadno qaala ilaahay wuxuu uhi fashhaduu markhaati ka ahaada sidaa wa ana aniguna macakum aniga oo maciinaa min ashaahidiina kuwa markhaatiga ka ah ayaanaha faman tawallaa bacda dalik cidda sii jeesata heshiiskaa kadib fa ulaa'ika hum lfaasiquun kuwaasi waa kuwa ilaahay ka fogaaday miihaaqan iyo ballantaasina sidaas u ahaa ambiyada ilaahay uu iska soo daba dabadirayo ka horreysay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la ogaa inay isa soo gaari jireen oo qaarkood gobolo isbarbar ah ay dhowr nebi joogayeen dhowr nebi ayaa meelo isku dhowdhow joogaya waxaa kaloo dhacaysay in dee qaarkoodna wada socdeenba sida qur-aanku meelo badan uu ka warramay ambiyo badan oo meel wada joogta sida nebi labadii nebi ee walaalaha ahay nebi muuse iyo haaruun iyo iyo ambiyada kale marka ambiyada waxa ilaahay uu ballanta kaga qaadayay inay isu hiiliyaan iyagu isrumeeyaan rasuul walba waxa ilaahay uu ku adoonsaday rususha ilaahay iyo kutubta ilaahay inuu rumeeyo inuu uhiiliyo inuu taageero noqdo waxay iskaga hor jeedsadaanba inaanu jirinba macnaha islaamnimadii caqiidada wanaagsan ee dadkeennan ilaahay uu ku ammaanay ayay rusushaana ballan laga qaaday aamana rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi walmuminuun kullun aamana biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih laa nufariqu bayna axadin min rusulih balantaas taa lafteedaa ballan laga qaado islaamnimadii baa sidaasa marka ambiyadan ay ka dhigayaan sidii qaar kala socday ama iskhilaafsanaa ama iyagoo ay u kala hiiliyeen ummadaha kufaartu sidaa may ahayn ballantaasaa ilaahay uu ka qaadi jiray ambiyaduna ballantaa way ogolaan jireen inuu nebi waliba ka kale taageero u noqonayo oo markii ay u yimaadeen nebi luud nebi ibraahim calayhi salaam qoladii halaagaysay qowmu luud ee ay u sheegeen waxay u socdaan inuu yahay inay kuwan halaagayaan waxa uu tilmaamay inuu luud baa jooga buuhi halkaa annaguna waanu ognahay bay lahaan cidda joogta macnaha wuxuu ugu dacweeyayay in ilaahay ka nabadgeliyo aanay dhibaatadu ku dhicin waaya marka ereyada luqada isrigu waa culayska a aqrartum iqraarka waa istifaam su-aal baa ilaahay weydiiye wuxu uhi ballantan idinka qaaday ma ogolaatee ilaahay ogolaada isriguna waa culayska oo cahdiga iyo balanta lagu adkeeyey dhaaruhu dee culayskiisu leeyahy waa ammaano weyn ammaano weyn weeye oo ilaahay uu tilmaamay waxamalaha alinsaanu innahu kana daluuman jahuula caalamka koraa ilaahay u bandhigaoo faabayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha waxamalaha alinsaanu innahu kaana daluuman jahuula waa culays marka isrigu waa culayska taasi waa midoo markaa la maada xiiniya laga dhigay waa sida ibnu kathiirku uu maaragtay isagu icraabiya xaggaa uma baxee laakiin macno ahaan buu ku yar muujinayaa mahmaa aata allahu axadahum min kitaabin wa xikma mahmaa buu ku fasiraya marka xiiniyuu ka dhigaya qolyaha qaarkoodna shardiyay ka dhigayaanoo lamaa aataytukum min kitaabin wa xikma haddaan idin siiyo ambiye yahay kutub iyo xikmad oo kitaabka axkaamta iyo nuxurka laga fahmayo ayuunbaa xikmadiya ama xikmaddu waxa weeyaba axaadiidta ka soo burqanaysa ambiyada marka haddii aan idi siiyo iyo wakhtigaan idi siiyo midna waa shardiya midna waa xiniya qolyaha qaarkoodna mawsuul bay ka dhigaan lama ladii aataytukum wixii aan idin siiyo alladii aataytukum aataytukumuu caaidkiibaa markaa maxduuf kaalidisiye kitaab iyo xikmada dabeedna idinkoo kitaabkaa iyo xikmadaa haysta uu rasuulka lala yimaado kitaabkiisa iyo xikmadiisa isna haysta latu'minunna bihi walatansurunnahu ballanta saasaa ilahay u ka qaaday rumeeya oo rumeeya u heliya oo taageerayaal isu noqda rasuul waliba caynkaasu ahaa marka reer banu israa'iil waxay sheegayaan waa baatil qaala aqrartum wa akhadtum calaa dalikum cisri ma qilteen oo ma qaadateen isrii culayskayga ma qaadeen calaa daalikum ballantaa ma ku qaadeen oo xagga macno ahaan horaysa ambiyaduna haa nebi ilaahay ilaahay kama soo hor jirin qaala fashhaduu ana macakum min ashaahidiin saasaa ilaahay wy aniguna markhaati baan kaa idinkuna markhaati kaada sida aan isku ogaano faman tawallaa bacda dalika fa ulaaika hum lfaasiquun waa ambiyada iyo ummadaha kaleba ciddii ballantaa ilaahay weydaarataa kaasi ilaahay uu ka fogaaday cidda rususha ilaahay kala firdhisa kala qaadqaada u kala abtirsa u kala hiilisa waa lagu faasiqooday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isaguna saasuu kusoo khatimay oo ballantan ambiyada laga qaadayay mid walba waa laga qaadayay nebi maxamed inuu u hiilinayo oo u rumaynayo muuminiintoo dhamina saas ahaay maalin maalmaha ka mid a ah ayaa cumar bnu اlkhadaab radia allahu can wuxuu soo maray ninay walaal oo yahuudi yahuudiya reer bani quraydaa ah si ay u walaaloobeenba nuugmada iyo xasaawa lagu walaaloobi jiray markaa wuxuu yihi waxa uu ii soo qoray xoogaa aayado ah oo towraad ka mid a ah. ayuu ii soo qoray dabeedna nebigaan ula yimi calayhi salaatu wasalaam markaa waxaan ku yihi xoogaa yaroo towraada baan sitaaye bal ma ku tusiyaa nebiga wejigiisii u isbedelay calayhi salaatu wasalaam aad buu uga cadhooday asxaabi meesha fadhiya oo laodhan jiray cabdillaahi ibnu thaabit ayaa wuxuu cumar ku yihi war cumaroo wixii aad nebiga ku tiri uu ka cadhaysiiyey oo uu ka xanaaqay wejigiisa miyaanaad arkaynin cumarna sida nebiga loo dejiye uu yaqaanay iyo nebigu waxa uu dareemayo waxau ihi radiitu billaahi rabban wabilislaami diinan wabimuxammadin rasuula ilaahay rabbinim ilaahay baan ayaan rabbinimo uga raali noqday islaamkana diin nebi maxamedna rasuul markaasuu nebigu farxay calayhi salaatu wasalaam wuxuu dabeedna nebigu uhi waladii nafsii biyadih low asbaxa fiikum muusa calayhi salaam uma tabactumuuhu wataraktumuunii ladalaltum inakum xadii min alumam wa xadukum min annabiyiin ilaahay baan ku dhaartay haddii nebi muuse maanta widi joogi lahaa dabeedna intoo isaga raacdaa aniga aa iga baydhi lahaydeen hanuun maydaan hesheen hallow baa laydinku xukumi lahaa waa hallaabi lahaydeen macnaa waa rasuulkii rususha u dambeeye weeye kitaabkiisu waa kitaabkii kutubta o dhan u dambeeyey wa khaatam alambiyaai waalmursaliin marka wuxuu nebigu ihi aniguna waxaan ahay dheefta aa ka hesheen nebiyaasha idinkuna waxa aad tihiin dheefta aan ka helay ummadaha labadeennaa isleh wa nicma alxad dheefna waxa u wanaagsan cidda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dheef u hesho waaya mar kale nebigu wuxuu ihi ahlulkitaabka waxba ha weydiinina intay halaabeen dee hanuunin maayaan marka nimankaa hadii aad u jiibisaan faimaa an tusadiquu bibaail waimaa an tukadibuu bixaq waxaa laga yaabaa inaad baatil rumaysaan ama ah beenisaan ila wuu iskuwa jacbure shaygay hayaane waxaad se odhanaysaan sida aayaddaa dambe ilaahay ummadda uu u laqimayo waa aynu arkayno qul aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila calaa ibraahim ila akhir laaya taasaa laga jawaab dhigaya afa allah qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi afa allah ma cid ilaahay ahayn afa diin illaah cabwan afakayra diin illaah ma shay aan diinta ilaahay ahayn bay yabquuna doonayaan walahu ilaahay aslama waxa isu dhiibay oo u hoggaansamay man fi samaawaati waalard khalqiga ku sugan samooyinka iyo dhulka dawcan wa karhan daayiciina wa mukrahiin iyagoo qaarkoodna hoggaansan qaarkoodna qasban wa ilayhi yurjacuun ilaahay xaggiisa khalqiga loo celinaya rabbi baa la horgeynaya qul nebi maxamedow waxaad tidhaahdaa markay kula murmaanay tidhaahdaan kani waa kitaabkayagii aamanaa billaah ilaahay baanu rumaynay wamaa unzila calayna kana lagu soo dejiyo qur'aanka ana rumaynay wamaa unzila kii lagu soo dejiyeyna rumaynay calaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaat intaasoo nebi kii lagu soo dejiyeyna rumaynay wamaa shayna rumaynay dhaha uutiya la siiyey muusa wa ciisa wاnnabiyuun nebi iyo nebi ciise iyo ambiyadii kutubta la siiyey min rabbihim ilaahooda xaggiisa laga siiyey rumaynay waxaa ku tidhaahdaa nimankaa marka u jawaabaysaan laa nufariqu anagu kala saari mayno u kala qabyaaladayn mayno bayna axadin minhum ambiyadaa qaar ka mid a bayna axaadin minhum ambiyadaa afraadooda iyo qaybahooda kala saarsaari mayn waa wada rumaysanah wanaxnu lahu muslimuun annagu ilaahaasanu keligii isu dhiibnaan u hogaansanna waman yabtaqi hayra alislaam qofka doona waman yabtaqi cidda doonta hayra alislaam islaamka wax aan ahayn diinan dhaqan ahaan cidda u doonta falan yuqbala minhu lagama yeelayo lagama aqbalayo wa huwa isagu fi laakhira aakhirana min alkhaasiriin wuxuu ka mid yahay kuwa guuldaraysta ee ayaa darada ku dhaca sidaasaa ilaahay subxaanahu watacaala ugu nuuxnuuxsanaya oo ugu celcelinaya eh, xidhiirka ka dhaxeeya isaga iyo ummadaha waxay isu geyn karaan waxa uu ku addoonsaday intay halkan joogaan shaygay u abuuran yihiin kaasa ilaahay aada ugu celcelinaya kitaabkiisa kariimka ah marka waxaad arkaysaa dadka iyo ilaahay abuuray mar hadday yihiin dad mukallafiin oo la xil saaray kitaabkaasaa ka dhexeeya manhajkaa samaawigaabaa ka dhexeeya ergadaa uu soo diray ee rususha ah kolba siday u aqbalaan weeye taasaana ilaahay uu ku qiimaynayaa dadkii markaa dariska u fiirsata bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa manhajkaa ilaahay uu keenay iyo rusushii keentay iyo dadku waxay ka yeeleen mid ka gacan agtoo diiday iyo mid si wanaagsan u aqbalay intaasaa qiimayntu ay u socotaa waaya markaa rabbi waxau yihi isagoo istifaamka inkaariga ah su-aal diidma adag ku jirta isagoo soo dhigay wuxuu idhi afakayra diin illaahi yabquun khalqigu ma waxay doonayaan diinta ilaahay waxaanahay halka dambena tani waxay haysweydiin diidma aday ku jirto la yaabkeeda leh waxaa xagga dambena ilaahay uu ku sugay nafyi wamaa yabtaqii kayra alislaami diinan falaa yuqbala min labadaasaa la islaamay markii horena waa su-aal marka dambena ilahay ka jawaabay diinta ilaahay ma mid aan ahayn bay dadku talow doonayaan oo ilaahay diintiisa waxaba ogolba kownka oo dhanba ilaahay cibaadadiisa iyo tawxiidkiisa iyo inay addoommo u noqdaan ila diintoo la qaataa intaasay sheegaysaaye waxa ogolba man fi samaawaati waalardi dawcan wa karha jinigiis wixii kasoo hadhay oo dhami ilaahay bay rumaysan yihiin ilaahay u tasbiixsanayaa ilaahay bay addoommo u yihiin ilahay bay kushuucsan yihiin iyadoo makhluuqii oo dhami hoggaansamay kuwan ilaahay inay addoommo u noqdaan diintiisa qaataan ay ku kalsoonaadaan qawaday waa maxay waa la yaab marka tacajubka meesha ku jiraa waxa weeye haddii la yidhaha isfaam bimacna tacajub bal waayahay ka ilaahay diintiisa qawaday waxa kaluu doonayaa waa maxay yuu iimaansanayaa waxa uu iimaansanayaa waa maxay ilaahay kol hadduu diintiisa qawaday waa inuu ilaahayna qawaday ilaah waan cudurkaasi nagu dhici waa iimaan la-aanta uxun weeye waa hungu hungur hungurika uxun weeye man erayga ah dee wuxuu noqdaa cidna qofna wuu noqdaa ummadana wuu noqdaa bal cidda u keenaysa diin ka wanaagsan diinta ilaah kitaabka ilaahay manhaj ka wanaagsan nidaamka samaawiga mid ka wanaagsan manhajkii rasuulka sala allahu calayh wasalam mid ka wanaagsan ee ay dhaafsanayaan waa ayo waa istifaam adag waa istifaam ka dhigan la yaaba bal idinku dadka ah waa taa aynu caalamka maanta ku arkayn caalamku maanta waxa uu ka qayliyayaa diintii ilaahay iyo ilaahay in addoonmo loo noqdo ta la haystaa waa taa ka la ysku haystaa waxa weeye qofkani ma ka run sheegayaa diintiisa ma ka dhabbaa ma ku mitirayaa ma ku adag yahay markaa waa la haystay adag wey la hayste adag waayahay marka foolxumada ay leedahay iyo ceebteeda iyo siduu ilaahay uga fogaanayo addoonku ayaa aayadda kaaga muuqanaya iyadoo khalqigii kaloo dhamm ilaahay ka guddoontay diintiisa uu ka aqbalay cidda diidda ilaahay diintiisa waana waxaa laga dhexlayaana waa ayaan daro adduunyo iyo ayaan darro aakhiro wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin labadaasaa looga dhacdhacaya waana taa aynu maanta arkayne gaaladu dee way iskaga tegeen diintoodii ilaan way ka dhexayso ilahay ugu wada talagaleen dadka muslimiintiina inay ka run sheegaan oo manhajkooda samaawigaa ah, iyagoo nabi maxamed kaga daynaya ay qaataan iyadana way ogolaan waayeen waxay ku qasbayaan hadday tooda raaci kari waayeen inay tan islaamkana iskaga yimaadaanoo meel dhexe meel dhexe ay iska taagtaagnaadaan oo iska yuururaan muslim dhab ah oo qur-aankiisi iyo sunnihiisiisaani u raacayana aanay noqon kristan dhabana aanay noqonine nooc jaha wareersan qolfoof meel dhexe yuururaan inaynay noqdaan taa lafdigeedu istaraatiijiyadahooday ka mid tahy waaya <clears throat> waxaa se nasiib wanaaga ah dadka muslimiinta ahi dee inta yare u madaxda ahee dubbaha madaxa kala dhacaysa qasabka ku haysata mooyaane shucuubta caalamka akhiiran aad bay u baraarugeen siba dadka muslimiinta ahi waxaanay garteen wixii la odhan jiray horumar iyo cadaalad iyo eh, namuudajiya macnaha in ummada lagu dayan karo eh, gaalo ah oo reer galbeeda lagu dayan kara iyo wixii oo dhammi way fashilmeen markay xoogxoog noqotay ayay fashilmeen oo fadeexadaasi ay soo baxday oo gar oo qofkii isaga oo aan hore wax badanba ogeyn baa maanta waxa uu gartay waxa la isku haysto iyo wixii la sheegi jiray inay been yihiin bidaalik baa waxay xalilayeen ay ka warramayeen dowladdan dhugdhugtahay sida maraykanka imika ee gumaysiga cusub wada bay ka warramayeen oo waxay idhaahdeen waxyaabaha ay wakhtigan weyday saddex arrimood ayaa ay tilmaameen ta u horraysa waxa weeye awooddeedii loo arkayay inay tahay wax mucjiso ah oo la yaab leh oo meesha ka baxda oo iska fashilanta cirkii iyo dhulkaan wax ka eegnaayo quraanjadu ma qarsoomayso sida fideogan aada u daawanayso ayaanu wax walba u daawanaynaa ayaa ay odhan jireen dabeedna way iska soo yaryaraatay oo maalin walba intaasaa ka dhimanayso oo kii dilayay bay arkila yihiinoo meeluu ka soo baxayo meeluu ka soo daahirayo doona yuhuuddii baa waxay ku wareereen xisbullah iga laynaya talo halkee ka soo daahiraya majinbaa majaan baa halkee ka soo fuuraya ta labaadee waxa weeyaan bay idhahaan shaygii ay caabudi jireen ee ilaahay u ahaa ee dhaqaalaha ahaa dhaqaalihiina waa fashilmay dee waa ta ad waxa saddexaad oo intaba kaga sii daran bay idhahdeen kalsoonidii caalamka ku qabay kalsoonidii caalamka uu ku qabee lalahaa waa dad lagu dayan karo iyaguna ay taa ugu faanayeen ummat alxabaara ah. tiina way fashilantay bay dhah ehm, markaa xaqiiqatan wuxuuna inoo geeyay inu ka warramaynaa afa kayra diin illaahi yabquun nasku ka warramayaa yuhuudoo qurayaan lagu koobin nasaaroo qurayaan lagu koobin laakiin waa cid kastaoo la yaabkani wuxuu ku dhacayaa iyo diidmadan culus cid kastoo diinta ilaahay saluugta walow soomaaliga ha miyaad ka kaxaynaysaa adigu oo saluugaygu waa sax miyaad odhanaysa laa haddaad tidhaahdo sharciga ilaahay nama anfacayo ee qaanuunka caalamiga aan qaadano sharciga ilaahay nama anfacayo ee aan xeerka soomaalida iska haysanno su way kuu taallaa sidaad uga jawaabaysa markuu ilaahay ku su-aalo adigaa garanaya haddaad madaxta iyo haddaad suldaan tahay iyo iyo haddaad wadaad afa kayra diin illaahi yabquun walahu aslama man fi samaawaati waalardi awcan wa karhan wa ilayhi yurjacuun awcan wa karhan khalqiga qayni waxa ay ilaahay ugu hogaansatay dawcan iyadoo adeecaysa qaybina karhan iyadoo mukraha oo ka diidan laftiisu waa qasban yahay wuxuu ku qasban yahay wax badan oonu doonayn wax badan oo aanu doonayn oo waxyaabo badan oo isagu uu doonayay oo ilaahay uu diiday ayaa ilaahay uu qasab ku yeersiinaya oo qasab ku socodsiinaya ilaan insaanku inta badan musayar buu yahay mukhayar waxa uu ku yahay waxyaabaha lagu adoonsadee mukalafka uu ku yahay laakiin goortuu dhalanaya iyo meeshuu ka dhalanaya iyo wuxuu helaya iyo inuu guul helayo inuu guuldarro helayo inuu geeriyoonayo iyo waxoo dhan wuu ku qasban yahay mukarha haddaba ilaahay uu inoo laqimay waxa wanaagsana aynu kaga baxayno inay kutubtooda inoo faaniyaan inay inoo faaniyaan diimahooda inay rusushoo rususha ilaahay kala qaadqaadaan taa inagu maxaynu ka odhanaynaa waxay lahay uhi qul aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna adugu waxaad tidhaahdaa waxaanu rumaynay ilaahay rumayna waxaanu rumaynay oo kale kitaabku nagu soo dejiyey iyo wamaa unzilaka lagu soo dejiyey intaasoo nebiya aayadda ku sheegay maxaa kuu dhimanba ilahay waad rumaysay qur-aankii waad rumaynay ambiyadii iyo kutubtii lagu soo dejiyeyba waynu rumaynay waa iimaanka cadaaladda leh ee miyirka qabe hagaagsan ee dhammayska tiran weyn marka kan ay ku hor wadaan hadduu yahay mid isku jira kii ilaahay xaggiisa laga soo dejiye lagu soo dejiyey muuse iyo ciise de waad kii ay gacmaha ku qoreen haduu yahayna de maad rumaynin ilaa nebigana laguma soo dejinin isagiina ma ahe hadalka cadaalada le iimaanka wanaagsan baa ilahay inoo la qimay calaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquub walabaad asbaadaas waa inamadii ka farcanaa yacquub ibraahim baa wuxuu dhalay isxaaq iyo yaqub ismaaciil iyo isxaaq isxaaqna yacquub buu dhalay yacquubna asbaati buu sii dhalay sibqun waa waladka ayaa la ydhaha asbaat waa ubadka waa inamadii ilmo yacquub ka farcanaa yacquub reer banu israiil intooda faraha badan ka farcan yihiin nebi yuusuf iyo intii kale waxaanu rumaysanay kii la siiye ciise muuse iyo ciise iyo nebiyaasho dhan laa nufariqu bayna axadin minhum wanaxnu lahu muslimuun waman yabtaqii kayra alislaami diinan qofka doona islaamka shay aan ahayn diinan dhaqan ahaan qofka u doona cidda islaamka shay aan ahayn dhaqan ahaan u doonta falan yuqbala minhu lagama yeelayo lagama yeelayo ficilku wuxuu dhigan yahay majhuul falan yuqbala falan yaqbala allaahu minhu musame muu noqon ilaahay kama aqbalayo qura lama odhanine aayadda ilaahay kuma odhana wuxuu hi lagama aqbalayo waxaan ka aqbalaynin ilaahay baan ka aqbalayn oo rusushaan ka aqbalayn oo muminiintaan ka aqbalayn oo cid kastoo caqli labaan ka aqbalayn falan yuqbala minhu lagama aqbalayo inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin arrinkuna asalkiisaba waa aqbalka wax qofkuu ku dadaalo aqbal waayey dee hor socod ma leh waaya marka khayrulislaam diinan waa tii aynu hore soo nidhi diintu waa dhaqan marka cidda dhaqan ka dhiganaysa aan islaamka ahayn alislaam waalmuslimuun islaamkuna waa tilmaantii iyo sifadii iyo manhajkii iyo shibqadii shibqat allah muslimiintuna waa kuwii ku dhaqmaya manhajkee qaadanayay marka islaamka diinta islaamka waa diin macsuuma oo muqadasa waa macsuum khata iyo gef iyo nuqsaantoona ma leh waa macsuum laakiin dadka muslimiinta ku abtirsanaya u nisbo sheeganaya dee macsuumin maaha ee way gefi karaan waanay hagaagi karaan waxaynu uga jeednaa in lagu qiimeeyo maaha gefka iyo khata'a iyo xumaanta ka dhaca dadka muslimiinta ah in islaamka lagu qiimeeyo maaha oo la yidhaahdo waa sida ay markay had iyo jeer doonayaan dadka ducafaaul cuquulka ah inay harowsadaan oo ay islaamka duraan markay gaalada doonayaan baa waxa ay tusaale usoo qaataan dadka muslimiinta ah iyo ceebahooda markaasay yidhaahdaan islaamku ma waxa miyaanu ahayn ka sidan yidhaahdee sidan yidhaahdee sidan yidhaahdee dumarka dile ee dumarka dulbiye ee xuquuqdooda dumarka qaatee waxaan ay ka warramayaanna waa dad muslimiin oo khaldamay dad muslimiinta ka mid ah, oo gafay oo khaldamay oo dee xadgudub sameeye wey ila macsuum ma ahayn iyagu eh laakiin islaamku isagu waa macsuum khataa kama yimaado qur-aankiisa iyo sunnihiisa saxiixa ah iyo manhaj ahaanba dadka muslimiinta laakiin way khaldami kara sidaa darteed baa maqaalada ah fikirka noocaasa liita isagoo saxaya caliy bna abi aalib waa kii lahaa wayxak laa tacrif alxaqa birijaal walaakin icrif ilxaqa tacrif ahlah war waxaan ku leehay markaad xaqa garanayso de ragga ha ka baadi dooni oo dhan in xaqu waa ka hebel waa ka hebel waa ka saa dadka haka dhex doondooni ee xaqu sidiisuu yimid shaakibsoo taaganay intood barato bal cidda khilaaftay xaqa iyo iyo cidda weydaarsan markaasaad kala garan doontaa horta xaqa baro laakiin xaqa hebella ha ka dayday waad ku xiiqaya oo hebello badan oon xaq bahayn baad u arki doontaa inay xaq hayaan waaya kayfa yahdi llaahu qowman alla wuxuu ihi kayfa sidee buu yahdi llaahu qowman qole ilaahay u hanuuninaya kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim inta ilaahay rumeeyeen kadib wa shahiduu intii ay qireen ana arasuula xaqu nebi maxamed inuu xaq yahay intii ay qireen wa jaaahum lbayinaat aayaadkii cadcaddaa intii ay u yimaadeen kadib kuwa gaaloobay sidee loo hanuunin ama ilaahay u hanuunin doonaa wallahu laa yahdi alqowma aldaalimiin dulmi falayaasha ilaahay ma hanuuniyo ulaa'ika kuwa jazaa'uhum abaalkoodu waxa weeye anna calayhim dushooda inuu ahaaday lacnat allah ilaahay cadhadiisa waalmalaa'ika malaa'igta nacdashoodii waannaasi ajmaciin iyo dadka oo dhan nacdashoodii ayaa dushooda saaran kuwa ah khaalidiina fiihaa nacdashaasay la godgelayaanay ku waarayaan laa yukhafafu canhum alcadaab cadaabkana lagama fududaynayo nacdashaasi ay u dhashay walaa hum yundaruuna loona kaadin maayo marka cadaabkaa la gelino ama la gelinayo ila aladiina taabuu dadka ilaahay u soo noqday mooyaane min bacdi daalika intay xumaantaa sameeyeen kadib wa aslaxuu wanaajiya wixii ay kharibeen fa ina allaha ilaahay hafuurun raxiim dembigu dhaafaa u naxariista ata ayn hore usoo dadka ilaahay wuxuu ku qiimaynayaa miisaanka la saaraya waa miisaanka islaamka waa miisaanka diinta waa miisaanka manhajka rasusha wey midka raacay waa ammaanan midka diidayna waa eedaysan yaha waa malcuun qoladuu doonaya ha ahaado hadduu doonayana ha joogo Ehm, aayaddu waxa ay ku soo degtay ummada intay islaameen ama carabtii ahaa ama ahlu kitaabkiiba islaamka macaankiisii ay dhadhamiyeen muddo ku jireen dib u ridoobay oo ka noqday ah, qaarkoodna ay ugu baaqeen ay yidhahdeen war toobadkeena oo soo noqda soo noqda lagu waaninayay sababtaa taa ahayd laakiin halka nasku waxa uu xusayaa uun nasiib darrada ku dhacday qofka intuu diin helay ka baxay ee calafsan waaye kaa nasiib darada ku dhacday bay aayaddu ka warramaysa adduun iyo aakhiraba cirib xumada ku dhacday qofkii waxa weeyaan hebel hebel baa la ydhaahdaa magaciisu waa islaam wuxuu ku abtirsanayaa islaam aabihii hooyadiiba waa islaam haddana waxa u hungurooday kufriga iyo diintiisa wuxuu u kaafirka iyo waxa yara dhaldhalaalaya gacanta uu ku hayo waxa uu xajisan kari waayo ku adkaan kari waayo islaamkiisa ayuu ku adkaan kari waayo murtad buu noqday murtadka loo yaqaano diinta islaamka qofka soo gala ee ka baxa islaamkeennu ma aqbalayo diin kale oo uu galo lagama aqbalayo hadda qofku hadduu diin kale hore usoo haystay yahuudiyadda iyo nasraaniyadda iyo hadduu hore usoo haystay oo uu idhaahdo anigu waan iska haysanayaa dadka muslimiintaan ku dhex noolaanayaa waan iska haysanayaa taa waa loo daynayaa cashuuriga waxbaa laga qaadaya si kalaa loola dhaqmaya laakiin intuu islaam noqday hadduu ka ridoobu ka noqdo ikhtiyaar ma laha murtad baa laydhaa ciqaabtiisu waxa weeye waa waslad quruntay in dadka laga dhex nadiifiyo oo looga raaxeeyo murtadka noocaa wey laakiin waa xorriya xorriya diiniya inuu qofku dhahdo maya kaasi isagu xorriyad male sababtuna waxa weeye waa namuudaj waa tusaale xun wey tusaale xun weeyo waxa uu ka dhigan yahay oo uu leeyahay anigaa galay oo tijaabiyey oo muddo ku jiroo shay la haysan kara maaha waa laga wanaagsanyay ka noqday marka dabeedna waa in abaalkiisa kaa laga dhigaa murtadka markaasaa ilaahay waxau uhi kayfa yahdi allaahu qowman sidee buu qolo ilaahay u hanuuninayaa macnaha sidee u noqonayaan kuwo hanuun loo tixgeliyay haba sheegteene intii ay iimaan yeesheen kadib bay ridoobeen intii ay qireen rasuulku inuu xaq yahay intii bayinaadkiiyo wixii qarcinaya u yimaadeen kadib ayaa islaamkii ka baxeen oo ay gaaloobeen murtad buu noo kaasi siduu loo odhan karaa uu hanuunsan yihi sidee buu hanuunu sheegan karaa ilahay daalim ma hanuuniyo abaalkiisina oo nacdal baa dusha ilaahay uu kaga tuuray malaa'igtaa nacdashay dadkao dhan baa nacdalay oo dadkoo dhan garanay intii mu'miniina garanay intii islaamahee ilaahay ka tala qaadanaysa ee gol murtad in la nacdalo garanay taa in badanoo hadaba gaalo ah oo iyagu isagaba u sacabaynayaa jira talo kuwa nacdashooda waa sidee baad isweydiinaysa aayadduna waxay leedahay dadkii oo dhan baa nacdalaya soo su isweydiin kara maaha dadkii intii ilaahay ka tala qaadanaysee malaa'igta iyo ilaahay ku daynaysae murtad nacdalaysay garanay way nacdaleen haddaba kuwa kale ee isagu uu ka mid yahay dee liqaar buu liiskooda ku jiraaya kuwaasi ajmaciinada see u soo galaya culimmadu waxay leeyiin maalinta qiyaamaha marka la isugu yimaado meesha ballaadhan ee fadeexaddu ay weyn tahay macagaalada laftoodaa ku daraysa nacdasha kulamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha aayadda soo qaad kolka ay qola naarta gashaba kuwa kaley nacdalaya allahayda nacdalo kuwana annagayna dabahaya kuwii kalena way sii nacdalayaan ilaahay iyo malaa'igtiisu kolkay nacdalaan iyadoo meesha la taagan yahay gaalku gaalku nacdalaya marka wnaasi ajmaciin hadday maanta isu sacabaynayaan maalintaasaa la isnacdalaya waaya khaalidiina fiiha khaalidiina fiihi maaha waa khaalidiina fiiha damiirka waxa u noqonayaa nacdasha khaalidiina fi lacna lacnadaasay ku dhex waxa aada iska og nacdashu inay tahay cadaabki ilaahay sidan ilaahay ba uhi laa yukhafafu canhum nacdashii ilaahay nacuudu billaahi minha waa cadaabkiisa cadaabkiisina waa nacdashiisa jannadiisu waa naxariistiis naxariistiisuna waa jannadii saasay isu laasimayaan marka cadaab lagama fudaynayo lamana loomana kaadinaya walaa hum yundaruuna loo kaadin maayo iyagaa waxay codsanayaan in loo kaadiyo oo bal in naarta wakhtigu laga yar hakiyo maya inta ifka la joogo <clears throat> ilaahay ilaahay toobadda u aqbalaa ila aladiina taabuu min bacdi dalika waaslaxuu faina allaha gafuuru raxiim hadduu qofku toobad keeno gaal iyo islaam midku doonaya ha ahaadee wixii gafa uu ka toobad keeno ilaahay toobadda albaabkeeda ma xidho haddaanu qofku dee naftu waktiga kasii baxay sida waktiga qiyaamaha suurta la afuufayo waktigaa haddaanay ahayn albaabkii toobadda uu furay waa la dhiirinayaa ila aladiina taabuu min bacdi dalik murtadkii waxaa nasku uu u raaciyey wa aslaxuu waxbay kharibeen tusaale xun buu murtadku noqday marka wa aslaxuu baa isaga lagu laray towbadiis towbad keliya maaha laakiin wa aslaxu mufsid buu noqday dhulbiis ayuu ahaa tusaale xun buu ahaaye waa inuu dadka dib cashar ugu dhigaa uu leeyahay anaa xumaa intaan macaankii helay kadib baan qaraar u noqday inuu aslaxuu u hagaajiyo waxaa haddaba halkan halkaa ilaahay kii toobaddu ay ka dhab ahayd wuu xusay inuu toobaddiisa aqbalay halkan waxa uu xusayaa kuwo aan towbadoodu saxiixahayn iyo kuwa aan toobadba keenina toobad la-aan kaga tegay adduunyada kuwa iyagoo cidhib la-aan saasay ku tegeen rajo ma leh kol hadduu qofku iimaan la-aan tan kaga tago nebiba ha dhalo ama isaguba nebi aabba u ahaadee laa khayra fiihi lagama aqbalayo in naar laga saaro labadan qoluu ilaahay ka warramay kuwii aan toobadoodu saxayn haba isku dayeene iyo kuwa aan toobad keenine adduunyada sidaa kaga tegay towbad la-aan ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay bacda iimaanihim intii ay mu'miniin noqdeen kadib bay ridoodeen uma sdaaduu kufraa gaalnimay sii kororsadeen lan tuqbala towbatuhum towbadooda lama aqbalayo haba isku dayeen wa ulaaika hum daalluun kuwaas waa kuwo ambabay ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wa maatuu dhintay wahum kufaar iyaga oo gaalo ah aan toobad keeninba falan yuqbala lagama aqbalayo min axadihim mid iyaga ka mida mil-u lard dhulka muggii oo dahaba dhulka muggii oo dahaba hadduu bixiyo lagama aqbalayo walow iftadaa bihi haba isku furtee haba isku furtee ulaaika labadan qolo lahum waxay leeyihiin cadaabun aliim cadaab kulol wamaa lahum uma sugnaaninoo ma helayaan min naasiriin wax ku maratuura oo ku guntada oo u hiiliya ma hayaan waa kuwa gaaloobay intay muuminiin noqdeen kadib gaalnimo kororsaday lan tuqbala towbatun towbadoodii lama aqbalayo way towbad keeneen laakina towbatahum laysat towbatan صaxiixa towbadoodii baa mid caafimaad qabta ahayn waayo uma zaaduu kufran ee waxay isku dhex wadaa towbad iyo gaalnimo way gaaloobeen iimaan kadiba way ridoobeen towbadiina way wadaan gaalnimona way wadaan ar soomaalida qaarkood ay sameeyaan wuxuga egmaad arka ilaahay buu caaya diintuu caaya dabeetana ashhadu an laa ilaaha illa allah buu leeyay haddana kii la hadlay buu ilaahaysa caayaya haddana markuu soo taksiimuu soo mirqaamaba shan jeer buu caayaya ilaaha iyo nebiga allah kolkaasuu haddana leeya waana shahaaday sheekh dee sowtan toobad keenay haddana wuu ku celinayaa uma sdaaduu kufran lan tuqbala towbad towbaddu waa inay macno yeelataa waa inay noqotaa mid xaqiiqa nasku wuxuu ku xidhayaa tuubu ila allahi towbatan nasuuxan towbad ma yir qabto towbad ma yir qabto looga qaatayna waa towbatulcabas towbad dheeldheedah oo qofkii uu muujinaya inaanu ka dhabahayn maya marka halkan waxa aayaddu ay muujisada culamada tafsiirintooda badan ay ku tegayaan waa qolo murtadiina oo isku dayaya isku dhex wada gaalnimo iyo iyo islaamnimo ayay isku dhex wadaan waa cudurada aakhiru zamaanka uu nebigu ka sii degaya calayhi salaatu wasalaam ummadan inay ku dhici doonaan wakti iman doona yusbixu rajulu mu'minan wa yumsi kaafiran wayusbixu muminan eh, wa yumsi kaafiran wayusbixu mu'minan wakti iman doona buu uhi qofka gabalku u dhacaya isagoo islaama waaguna u baryaya isagoo gaala gabalku wuxuu u isagoo islaama isagoo gaalabu waagu u baryaya wax noocaas ahoo isku jira ayaa dadku ay adigoo laba yaabsanoola maxaa dadka waalay ayuunbaa tusaale halkeennana ka arkaysa dadaan diintu miisaan badan la lahayn oo xaaraanta xalaashanaya oo jariimada ku faanaya iyo dembiga oo kufriga iyo say ugu noqnoqonayaan uu aada u fara badan yahay oo gabadhii sidaa ka soo cabanaysa waxay leedahay sidan weeyo diintii ilaahay buu caayood ko goormaad cayda dee maalin heblaayo maalin heblaayana wuu caayay maalin heblaayo shan jeer buu ku celiyey ko maanta waa loo soo rajciyey saa dambena dee wuuba ku wadayba marka ala yaabeen subxaan allah in aladiina kafaruu bacda iimaanihim uma sdaaduu kufran gaalnimay kororsadeen lan tuqbala towbatu towbadooda sababta loo aqbali waayo saxiixaan ahayn ile towbadii shuruuday leedahay oo qofkii waxaa shuruudihii ka mid ahaa inuu xumaanta jaro faraha ka qaado si wanaagsan uga goosto xumaanta inuu ka xumaado xumaanta inuu ka xun yahay oo uu ka murugaystay laakiin xumaanta hadduu kuba faanayo xumaanta lafteedii hadduu ku faanayo qof ama xumaantii aanu gacantaba ka qaadin dee toobad lama idhaado kuwan kale iyagu waxa weye siday u gaaloobeen gaalnimay ku dhinteen ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaarin falan yuqbala min axadihim ilulardi dahaban walow iftadaa bih waxay dhinteen iyagoo gaala waa nasiib daro qofka aan ilaahay u qorin khayr iyo janno cidina kama furfuri karayso nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam adeerkii abu aalib ayuu ag fadhiyaa wuxuu leeya adeer kelmaddaa ku dhawaaq laa ilaaha ila allah markaasay saaxiibadiisii istuseen istuska ahaana ag fadhiya oy leeyihiin ma adigoo maanta halkaa maraya ayaa diintaadii ka tegi doonta sow gumoobi sidoo la odhan maayo fulayguu ahaayo maalintii sakaraadku uu qabtay buu baqduu leexday soo la odhan maayo maalin buu bayday baa lagu odhan waa luqadda dad badani ku hadle marka xejiso xejiso waaya ehm, marka lagama aqbalayo dhulka muggiyo dahab haba isku furteen waxaa halkaa laga fahmayaa maalinta qiyaamaha la soo joojiyo ee ilaahay u rakib u diyaariyo naarta gelideeda wuxuu jeclaysanayaa wax kasta oo uu helo dad iyo dunya inuu isku furto waayo xaqiiqadii buu arkay wuxuu arkay meeshan la gelaya lagu socdaa meel aan laga soo noqonaynin inay tahay ayuu ogaaday oo uu ku qancay kadib wuxuu jeclaanayaa dad iyo dunyada inuu isku furto ayuu jeclaanayaa ah. kolkuu taa doono dee waan laga yeelaynaa marka hunguri xumadii iyo adduunyo jacaylkii iyo dahabkii iyo doolarku gaalku u gaaloobay maalintaa ma jecla maanta wuxuu u gaaloobay oo uu addoon u noqday dahabkii iyo danaaniirtii lacagtii maalintaa ilaahay wuxuu ihi laxajecladii noocaa ahay iyo dareenkii adduunyo jacaylkii uu gaalowgii uu hadhayoo dhulka muggiioo dahab fadhiyaa hadduu helo iimaan laawahani ilaahayow iga qabo oo isii daa odhan lahaa waan la yeelay xadii saxiix anas bnu malik warinayo bukhaari iyo muslimba waa warinaya nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qof ka mida kuwa ahlu naarkaa ayaa maalinta qiyaamaha ilaahay su-aal buu weydiinaya wuxuu leeyay ara-ayta low kaana laka maa cala alardi min shayna kunta muftadiyan bih waxaad ka warantaa hebelo wax alla wixii dhulka adduunyo yaalla oo dhan maanta haddii lagu siin lahaa ma isku furan lahayd mise laxejecla ku qaban lahayd oo waxun sii dhigan lahayd fayaquulu nacam ilaahay waan isku furan lahay ilaahay waxau leeyay qad aradtu minka ahwana min dalik waxaan kaa doonay waxallo waxaasaad sheegaysaa wax ka fududba qad akhadtu calayka fii dahri abiika aadam anlaa tushrika bi shay-an faabayta ilaa an tushrik adigoo tagooggii aabbaha aadan ku jira oon weli ifkaba imaninba ayaan ballan kaaga qaaday inaad gaalnimo iska daynayso ilaahay keligaad rumaynayso taana waa diiday tawxiidunbaa kaa doona waa diiday marka maanta anna waxaan kaa yeelayaa ma jiro markaas ugu dhamaatay wamaa lahum min naasiriin lan tanaaluu lbira lan tanaaluu gaari maysaan baa ilaahay uhi albira samaha wanaagga aad jeceshihiin xataa tunfiquu jeera wax ka bixisaan mimaa tuxibuun waxa aad jeceshihiin wamaa tunfiquu min shayin wax allo wixii aad bixisaana shay ah wanaagoona fa ina allaha bihi caliim ilaahay baa idiin ogsoon idinkama libdhin alla wuu idiin ogsoon yahay kullu acaam raashin oo dhami kaana xillan libani israa'iil reer banu israa'iil xalaal wuxuu ahaa ilaa maa shay mooyaane shaygaasoo xarama israa'iilu nebi israa'iil waa nebi yacquube uu ka xaaraantinimeeyey calaa nafsi naftiisa uu ka xaaraantinimeeyey shaygii uu israa'iil ka xaaraantinimeeye naftiisa mooyaane wax waliba reer banu israa'iil xalaal bay u ahaayeen goormuu xaaraantinimeeye naftiisa ka xaaraantinimeeye min qabli an tunazala tawraat intii aan towraad la soo dejinin ka hor qul waxaa tidhaa nebi maxamedow adoo la doodaya yuhuudda fa'tuu bitawraa kitaabka towraada keena fatluuha akhriya in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan faman iftaraa cala allahi lkadib cidda ilaahay been ka sheegtee ku abuurata min bacdi daalika intaa xaqu caddaaday kadib fa ulaa'ika hum aalimuun kuwaas waa dulmifalayaan qul waxaa tidhaha nebi maxamedo warka u caddeeyo sadaqa allah ilaahay baa run sheegay fatabicuu raaca millata ibraahiima xaniifan nebi ibraahim diintiisii raaca xaniif buu haaya wamaa kaana min almushrikiin kuwa gaalada ah sanam caabudkaa kama mid ahay nebi ibraahim waaya qur-aanku sidaasuu isu dhex wadaa cibaadada ilaahay dhinacyada kala duwan islaamku ee uu nolosha ka saxayo kolba mid buu qur-aanku soo qaadanayaa ka warramaya ilaa waa manhajkii asalka u ahaa waa asalkii dadka muslimiinta ah islaamkooda iyo diintooda iyo daliilkooda shayga asalka u ahay waa qur-aanka sidaa darteed baa isagu waxa uu kaga duwan yahay kutubaha kale dhan oo la akhriyo kutubaha kale waaye midaba mawduuc baa marba laga hadlaa gaara kolba mid gaara kolba mid gaara laakiin qur-aanka kariimka ahi waxaa laga yaabaa habeen qura intaasoo baab inuu mid walba suuraddu ay ka waranto ah, baahida ay u qabaan bani aadamka daraaddeed iyo qur-aankoo dee muddo dheer wax saxaya oo iska soo dabadegaya waaya haddaba maalintaa iyada ah, marka aayadda hore iyo aayadda dambe laega munaasabada ka dhexaysa maalintaa hadii wax allo wixii aad dahab iyo danaaniraysa dhulka muggiisa lagaa aqbali waayey oo lagugu diiday maanta ilaahay wax ka aqbalaya jaaniska ka faa'idaysa weeye maanta ayaa qofkii maalintaa waxa layga qabto odhan lahaa ee lagu celiyey maanta wax laga aqbalaya jaaniska haysaa bacd qabla fawaati alawaan wakhtigu intaanu ku dhaafin maantay taagan wax allo wixii aad bixisana ilaahay u aqbalayaae ee fii sabiili اlkhayri aada ku bixiso si aad u hesho waxaad jeceshae wanaagsan waxaad jecesha wax ka bixi baa ilahay wey meel khayrla ku bixi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun biri waa samaha in la samafalo oo horumar gaadhaan oo raaxo heshaan <clears throat> samafal ilaahay haddaad doonaysaan samafal bixiya xataa tunfiquu mima tuxibuun dadka ilahay u yaqaanaa dhexejecladooda siday u fikiraan aada adaygooda qofku had iyo jeer hadduu wax bixinayo ka uu jecel yahay dibu u yarahayaa ka uu jecel yahay dibbuu u yarahayaa wunuu yar kale eegaa unu intuu waxun soo saaran jeebka hadduu ka bixinayo ayuunbuu lacagtaa kala eegayaa ta doolarkaa iyo ta shilinkaa ta shilinkuubu bixinaya ta doolarkaa bixin maayo ta sabeenihiisa markuu soo wada eego ta u sarraysa bixin maaye markuu aada u dadaalo ta dhexan un inaga bixi buu leeyay haddaanu ta hooseba ku yeelin waaya intan carruurtay ku wanaagsan tahay inay u taallo ama dibi noogu sii taalla buu leeyahay kol haddaynu wax bixinayna kaa iyo kaa bixi ayuu leeyahay ilaahayna markaasu dabeedna waxa uu leeyahay mima tuxibuun kaa aad jeceshiin wax ka bixiy naftii bay ku adag tahay naftana waxa ku adag oo waxa ku wanaagsan mima tuxibuun asxaabtu sidee uga jawaabeen asxaabtii nebigu ridwaan ullaahi calayhim jawaabtooda aad iyo aad bay u cajiib lahayd rag ragga bay ahaayeen rag ilaahay u diyaariyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo u qalma ayay ahaayeen asxaabiga abu dalxa la yidhaahdo waxa uu ahaa raggii ugu maal badnaa xagga madiina akaru lansaari bilmadiinati maala xoolihiisa wuxuu ugu jeclaa beer la odhan jiray bayruxaa beertaasi masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yaala bartanka madiina ayay ka soo horjeeday beertaasi timir badan oo hawrtay beer hawrtay bay ahaydoo timir badan iyo cinab badan iyo biyo macaan bay lahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu doonayo biyo macaan inuu soo cabo iyaduu ka soo cabi jiray aayaddani kolkii ay soo degtay buu soo dhaqaaqayo si geesinimo leh ayuu usoo tallaabsaday nebiguu hor yimi kolkaasaa wuxuu idhi ilaahay wuxuu soo dejiyey aayadan wuxuu idhi waxaad jeceshihiin waxaa helaysaan marka waxaad jeceshihiin wax ka bixisaan xoolahaygoo dhan marka la ysku daro waxaan u jecelahay beertan cajiibka ah ee faras magaalaha ku taalla ee midhaheeda iyo biyaheeda iyo quruxdeeda aan cidina quudhayn waxaan kuu sheegayaa anigoo rajaynaya kaydkeeda iyo khayrkeeda iyo abaalmarinteeda saacaddaa laga bilaabo waan kugu wareejiyey adiga ayaan kugu wareejiyay meel alla meeshaa doonaysa ku bix faylkeedaan kuu dhiibaya milkiyadeedaan kugu wareejinaya miftaaxeeda qaad meeshaad doonaysa maray wuu ka hadhay ninka abudalxa la ydhahda beertaa saacadda laga bilaabo nabigu aad buu farxay calayhi salaatu wasalaam bakin bakin daaka maalun raabix daaka maalun raabix bui bakin bashbash iyo barwaaqa ka dhacay maasha allah bakin bakin waa eray tusinaya barbarhaadhnay badan buu tusinaya aad baad u barbarhaadhay wey waar waa maal horu maray ar maal faa'iido badan weeye maal aad faa'iido badan ka goosatay weeyebu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi waqad samictu ana araa an tajcalaha fi laqrabiin aad baan kaaga guddoomay laakiin waxaan ku leeyahay ha kaa baxda oo ha kugu noqotee adiga kaa guddoomaya u qaybi dadka xigtadaada iyo qaraabadaada ah eg nebigu calayhi salaatu wasalaam iiba dhiib siyaaraha i noqotee mu odhan <laughs> ama darafta dawladda iyadaba ha noqotee meesha waabaanu ka cabcabi jirnay annagunbaa dhex fadhiisan doona sida dad badan oo mas-uuliyiin ah ay odhan jireen odhan lahaayeen mu odhanin ninkan si ay uga furfuranto mar dambe aanuu soo milicsan in alla intii ku shaxaadi jirtee kugu xeernayd un ku meelaa buuhi haddaba intii adiga wax kaa doonaysay ee horeba kuu aag noo dhiibku lahaa arrintaa ku meelaa buuhi digudejin ku samee abu alxa markaa wuxuu uhi afcalu yaa rasuul allah faqasamaha abu alxata fii aqaaribihi wa bani camihi markaasuu uhi kaa aqbalay si wanaagsan weeye ilmaadeeradii iyo tolkii buu yeedhay markaasuu yihi idinka ah wa idinkaase dee qaybsadoo ku hadhan jawaabadu qurux badan wey waynu soo maraynaa cumar ibnu khadaab xadiidkii saxiixaynku siduu tilmaamaya markuu nebigu dhiiri geliyey waqafkiiyo sadaqada ayaa wuxuu ihi nebi maxamedow xoolihii aan ugu jeclaaye isoo galay waxa weeye qaybta aan ka helay khaybar qaniimadii khaybar qaybtaan ka helunbaabaan anigu maal ugu jeclahay haddaba aan iska furfuraan sii dhigta akownka ilaahay maxaad igula talin lahayd waqaf u bixi buu waqaf u bixi waay waa jawaabtii asxaabta dee had walbana qofka muslimkaa ah laga doonayo waxaa haddaba halkan ilaahay uu saxaya arrin taariikhda la xidhiidha reer banu israa'iil ay ka been sheegeen taasoo ahayd towraadi waxyaaba aanay qorin bay sheegi jireen taariikhdii aabbayaashooda iyo ambiyada waxaan ku jirin bay sheegi jireen ehm, markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a ayay la murmeen waaya waxyaabaha ay markaa kala murmayeen ama su-aalay weydiiyeenba su-aalaha waxay idhahdeen waa kuwii wadaadadooda ahabaa nebiga uyima waxay dhahen dhowr su baan ku weydiinayna su-aalaha ka jawaabi kara u nebi nebigu wuxuu yihi marka calayhi salaatu wasalaam waxaad doontaan i weydiiye ballan uun igula gala iyo dhaar ii dhaarta anigu dadku inay hanuunaan baan doonayaa badbaadaane eh. haddaan ka wada jawaabo su-aalaha in idinkuna islaamaysaan way dhaarteen su markaa waxay ku dareen waxaad noo sheegtaa shayga ka xaaraamtahaa ee naftiisa uu ka xaaraantinimeeyey israa'iil nebiga la odhan jiray nebi yacquub arrimaha taranka iyo ilmuhu wuxuu marna ugu egaada aabbaha marna hooyada taana way weydiiyeen nebiga safiirka ilaahay xaggiisa ka yimaadee waxyiga soo qaadee malaa'igta ee u keena ambiyada bal isagana ka waran uga wada jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxa uu u sheegay oo ka mid ahaa waxyaabuhu uga jawaabay nebi israa'iil ama nebi yacquub uu xanuunsaday buui waxaa qabtay bahalkan la ydhaha ciriqa xididka ayaa qabtay wuu ka tukan kari waayey imtixaan adag baa ka soo maray wuu ka seexan waayey dabeedna wuxuu uhi ilaahay haddaad iga bogsiiso xididka ah waxa raashinka iyo sharaabka u jecelahay ayaan iska dayn doonaa nadarkaasuu galay ilaahay uu bogsiiyey dabeedna wuu eegayo wixii uu jeclaa raashinka iyo sharaabka waxa uu noqday hilibka geela iyo caanaha geela mar walba way cajab badan berigii hore iyo beriga dambebe <laughs> waaya labadii buu iska daayay labadaasuu iska daayey isaga oo abaal gudaya ilaahay e, caafiyadaa iyo e, nicmadaa uu siiyey daraaddeed taas waa midbu oo nabigaas nadarkaasu fulinaya uu ka jawaabaya nicmadaa ilaaha u siiyey talabaadna wuu ka hadlayoo dee inanku ama ilmuhu marna wuxuu labaado marna u dhadigaado waa arrin xagga abuurka iyo la xidhiidho taranka ah waa kolba ka awood bata xagga biyihiisa biyaha taranka aabbaha iyo hooyada ayuu markaa nabigu ku saabeeyey calayhi salaatu wasalaam ambiyadana ciddaa u keenta waxyiga waa malaku jibriil buuri anigana malaku jibriil baa i yimaada waa ku yihi malagaasiba hadduu kuu yimaadayna kala mari malagaasiba hadduu ku yimaada waa cadowga yahuudde na kala kaxee meesha aayaddaa hore inuu soo marnay suurat lbaqara qul man kaana caduwan lijibriil ilaa aakhiriha laakiin iminka maxalushaahidku waa kaa weeye markaasaa ilaahay wuxuu adkaynayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jawaabta kullu acaami kaana xillan libani israa'iil reer banu israiil raashinka o xalaal buu ahaa ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsi nebi israa'iil wixii uu naftiisa ka xaraantinimeeyo caanaha geela iyo hilibka geela mooyaane min qabli an tunazala tawraa intii aan towraad la soo dejinin intii aan towraad la soo dejinin buu arrinkaasi sii dhacay waa sidaanu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam jawaabtaas eh, aanay ku qancinay kasoo soo horjeedsadeen waxa weeye sidaa uu rasuulku u sheegay abaalgud baanu ka dhigay wuxuu nadan ku galay nicmadaa hadduu ilaahay u sameeyo taana uu iska daayay bal hadaba tawraad keenoo ahriya haddaad run sheegaysaa tawraad baaba qoraysaba tawraad ayaa qoraysa wax badanoo tawraadi ay qoraysay uga been sheegi jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam faman iftaraa cala allahi alkadiba min bacdi dalik fa ulaaika hum aldaalimuun qofka ilaahay ku been abuurta ee ka wariya wax aanu odhan ee diintiisa ka sheega waxaan ku qornayn waa daalim amaan waa khaa'inka ugu weyni waa qofka diinta ka been sheega qul sadaqa allah ilahay baa run sheegay tawraadku run ku sheegay qur-aanku run ku sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxygaa u waxyooday buu run ku sheegay fatabicuu millata ibraahiima xaniifan wamaa kaana min almushrikiin diinta nebi ibraahim raaca xaniif buha mushrik mu ahay marka ilaahay waxa uu ku addoonsaday dadka islaamnimo islaamnimadaa uu farayo taasaa uu doonayaa dadkao dham inay raacaan qul sadaqa allah sadaqa allah markaa sadaqa allah oo la yidhaahdo qur marka la akriyo meelaha ay jeer culimadu ka soo qaad maadaama ilahay uhi sadaq allah laa ba'sa inaad sadaqa allahu tidhahdo waqti waayo aayaddiibu ku sheegay ayay meelaha ka soo qaataan bay ka tahay iyo kale oo maray <clears throat> waaya ah, sidaasi baad arkaysaa nasku mar walba wuxuu aada ugu nuuxnuuxsanayaa shubahaadka waxaan la yidhaahdo shubahaadka kufaarta nimanka gaaladii waxa ay soo arooriyaan dadka ay ku dhex daldalayaan haddii aan la helin cid macrifo ula diinta oo ama qoraal iyo qalin ku radida ama qowl iyo bayaan ku radida dadka waxaa laga yaabaa inay diinta si dhib yar uga baxaan ayaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa labsulxaqi bilbaail baailkiiyo xaqu inay iskaga darmaan waxaa laga yaabaa in xaqu uu la sahlanaado dadka oo ay ku adkaan kari waayaan sidaa darteed baa mar walba loo baahan yahay wixii shubha ah waa nooc jihaadka ka mid ah waa kuwa culammadu ay tilmaamaan sekada qaybtii jihaadka lagu bixinayay qayb la mida ah waa lagu bixiya izaaxat shubuhaadka noocana suulintooda ama ha lagu suuliyo qowl ama qoraal ha lagu suuliye in maalgelinta noocaasa lagu bixiyo waayo qofka marka la bedelayo kolka u horeeya waswaas baa lagu tuuraa waswaaskaasi baa muddo waxbaa soo haraacinaya dabeedna mabdii horuu haystay baa khafiifaya khafiifaya kadib haddana marka dambe wuu isrogaya oo wuu isbedelaya waswaaskaa kadib caqiidada saxiixiina waa saas oo kale wallahu subxana wa taala